الحديث الثامن عشر حديث كطبان إيا السديدية وروى البخاري البخاري وكوري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت وحيها تستحاض مضرفرا مد أكدعه آه. ومد وديق أو إسكشمية أو أن ديق عادة أحين حينت أقعي marka dhiig caadam aan waa dhiig iska socda bilu socon kara toddoba sano socon kara intii uu ilaahay u talagalo socona waa dhiig aan muddo lahayn isagu oo jiro ee dabarfuran aan leedahay waa jiro xidid go-ay wey binti abi qubaysh kaanad waxay ahayd tustaxaadu dhabarfuran miduu ku dhaco fa sa'alati nabiya nabigay weydiiday sala allahu calayh wasalam ilaa dhiigga caadada waa la yiqiin maru imaana waa go inta dhiiggaasu socdo gabadha wixii ka xaaraama ilaale salaadii soonkii ninkeedii xajka inay kacbadii dawaafto in la furo oo kale waa ka xaaraan qur-aanka inay akrido musxafka inay taadato wixii ka xaaraana iska ilaali markuu ka go-nay ka qubaysatay samaynay wixii alla u baneeyey laakiin dhiiggan waa dhiig jiraan marka istixaadaa leeda maaha dhiiggii xayd istixaadaa leeda waa dhiig iska socda kii xaydkuna waa soo dhexgela gabadhii marka fiiri bishoo ka socda matalan dhiiggaas marka kii cadad waa dhex gala oo waxaa dhici karta maalmaha gabal dhiigga socdaa waa kii cadada maalmaha kalena dhiigka cadad waa dhammaaday kii jiradaa socda say yeelay gabadhaas dhiiggeedu iska socda gabadhaasi say yeelay taasuu halkan ku sharcay qulaas ahaana haddaan soo qulaasayno waxay tahay gabdhaha laba u kala saar marka hore gabar markii horeto dhiig caada lahaa jirtay midabkiisa taqaan waktiga taqaan bisha maalintuu u yimaado waa iska taqaan maalinta dhiiggu u yimaado waa taqaan maantuu ka go waa taqaan maalan bisha awalkeedu ku dhacaa toddoba maalinuu hayo ama lix maalinuu hayo ama shan maalinuu hayo ama afaruu hayo waa ay taqaanaa marka maalintuu ku dhacana waa taqaan maantuu ka go waa taqaan midabkiisana waa taqaan waa dhiig madow gaduudna ku jiro gabarna markii horeba iyadoon kala barano yarba ayaa dhiiggan iska shubmayba oo kii jirada iyo kii caadada ma soo kala horreymo ama kan jiradaaba horreeyey marka caado hore iyadu mada taxaan saasaa loo kala qaada gabaadha oo ayada aan dhiig caado hore lahaa jirin ee ayadoo yarga xanuunkaan ku dhacay ee dhiiggii iska socdo waxaa la leeyahay dhiigga fiiri madow markuu yahay iyo gaduud isku jira waa dhiigga xaydka ee iska daa wixii xaydka sababtiis xaaraan u ahaa mar alla marka midabkaas la waayo oo madowga iyo gaduudka isku jira oo dhiig gaduudoo khaalisa uu noqdo xayd waa dhammaaday markaas qubayso salaadii bilow mar hadduu gaduud khaalisa noqdo salaadii bilow alday hadday midabkaas kale saari weydo oy tiraa midabkiisa ma ka aqaan waxaa la leeyahay bishiiba toddoba maalin iska daa salaada iyo soonka inta kalena inta qubaysato salaad walba u weysayso gabadha bilowgaa wey gabarna waa gabar caado lahaa jirtay gabadha caadada lahaa jirtay caadadeedii ku soco hadday taqaan maalinkii dhiiggu u imaan jiray dhiiggii haddii midabkiisa weliba uu madow noqdo maalinkiina ay tahay markaasay ka joogi marka la gaaro maalinkuu ka go'i jiray salaadii bilow aladay marka fiiri gabadhaan nabigay weydiiday faqaala nabig wuxuu ku yidhi daaliki dhiiggaasu cirqun waa xidid go-ay maaha dhiiggii caadada waa xidid go-ay ee dhiiggii caadada maaha walaysat bilxaydati xayd maaha dhiiggaasu faidaa aqbalat ilxaydatu dhiiggii xaydka markuu soo qaabilo fadaci salaa salaada ka tag waidaa adbarat markay tagto dhiiggii xaydka faqtasilii qubayso marka fiiri gabadha watiga salaad waqtiga xaydka qabto salaad waa ka xaaraan faidaa aqbalat markay soo qaabisho alxayda xaydku markay soo qaabisho fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat markay dhammaato xaydkeena faqtasilu qubayso wasallitu marka marka dhiigku socdo salaadda waa ka xaaraan markii dhiigku dhammaadana inay qubaysataa waajib ku ah waa amar faqtasili inay tukataana waa ku waajib rawax madawli saddex boqol iyo labaatan وفي رواية البخاري وحد كسر أيضا نقشة ثم توضئي ويسقى لكل صلاة صلاة كسر حتى يجيء إلى أويماده ذلك الوقت وقت قبليك حيث إمانا إلى قبليك حيث وقت يسلق جاره صلاة والبويسقى صلاة والبويسقى تاسن waxay ku tusee gabadha dhiiga xaydka qabta hadii dhiigi istixaadad ugu dalo gabadha waxaan rabaa dhiiga istixaadada qabta ah gabadha dhiiga istixaadada qabta salaad salaad kuma dhawra karto uma banaano inay salaad salaad ku dhawrata uma banaano marka dhiigga xaydku ka go-o waa qubaysanay kii kala socda soo maaha salaad walba lagu weyse qaadanay mar alla markaa salaadda la gaaray inta iska mayrto oo waxa weeyaan suuf iyo waxirato ayay weyse qaadana horey ka tukan salaad salaad kuma dhawra karto laakiin salaad walba inay qubaysata waajib kuma salaad walba inay qubaysata waajib ma waxa waajib ku ah salaad walba inay u weysaysato fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan wujuubu lgusli qubaysku inuu waajib yahay min alxaydi laga qubaysto bacda inqitaacihi markuu go'o wa fiihi xadiidku waxaa ku sugan ana alxayda gabadha xaydada laa tusalli inaysan tukayn wa fiihi xadiidku waxaa ku sugan ana almarata haweenayda qad taraa inay aragtaa la arkaa daman dhiig fii kayri ayaami xaydiha maalmihii xaydka maalmo aan ahayn dhiig kalay arkay oo aan dhiiggay saxaabadu waa jir wahaada damu dhiiggaas jirada yusamaa waxaa lagu magacaabaa dam istixaada dhiig oo dhabar furan aa la yidhahdaa damulistixaada la yidhahda falmar'atu haweenayda fii awaanihi waqtigiisa waqtiga uu dhiiggaasu socdo oo aan xaydku socon daahiratun waa gabar daahira xukman xagga xukunka xagga xukunka gabar daahira wey tusalli fiihi waa tukee waqtigaas wayakhshaaha wa tasuumu fiihi waa soome wa tacmalu waa samaynaya saa'ira maa shay dhammaantiis kaanat idahaaratu dahaaradu fiihi shayga shardan ay u yeeto wax kastoo dahaaro loo shardi jira u bannaanta xajkii waa xajina waa dawaafa kacbadu maxaa yeele isagu xayd maahan waa dhiig jireen wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna almar'ata haweenayda idaa mayazad hadday kala socdo bayna dami listixaada dhiigga iyo wadamil xaydi dhiigga xaydka tacmalu waxay ku camal faleen bitamyiisiha kala soo soocideeda wa tactabiru bihi kala soo soocidaasay tixgelina haday dhiigga midabkiisa kala taqaan asagaasay ku camalfaleen gabadhaan dhiiggii jiradu waa iska socda waqti male kii xaydkuna marna waa imaana marna waa go-a hadday gabadhaasu dhiigga kala taqaan oo ay dhigi karto alla kan xaydka calaamadihiisiiaan haya calaamadihiisa waxaa ka mida madow inuu yahay gaduudbaha ku jira calaamadihiisa waxaa ka mida inuu adag yahay calaamadihiisa waxaa ka mida inuu urayo saddexdaan calaamay fiirsada waa dhiig adag waa dhiig uraya waa dhiig madow dhiigga kalena waxaa lagu yaqaan dhiig gaduudow oo jilicsan waa xidid go-ay hadday marka saas u kala garato calaamadaasay ku soceen mar alla markay aragto calaamadihii xaydka waxay leedahay xaydkiya dhiigyo weli socda ay calaamadii weyne waxay leedahay xaydku waa dhamad oo oo qubaysanin kaasay bilaabe wax alla wixii dahaaro loo shardi jiro marka hadday calaamadaas garan karto calaamadaasay ku kala saara ayaday tixgelinay wadaalika tamyiiskaasu bilayaami maalmu ahaana oo bisifati dami dhiigga sifadiisu ahaana kamaa sayati sida imaa doono insha allah gabadha caadada leheed maalmaheedii ku kala saare gabadha kalena waxay ku kala saareen bisifati demi dhiigga sifadiisa madowga adayga uduga ah oo urka ah wa fiihi xadiidku waxaa ku sugan ana almustaxaadata gabadha mustaxaadada tatawada-u waa u weyse qaadanayn likulli salaatin salaad kasta falaa tusalli tukamee salaatayni laba salaadood biwuduu'in waaxidin hal weyse qaad